ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساء مصيرا أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan muxaadarada sidaa u aragteen meelo ay ku qoran tahay ama a u maqasheenba waxay ku saabsan tahay mawduuca la yidhaahdo xukmu lixtifaal bimawlidi nabowi in xaflado iyo ururo loo sameeyo lasoo ururo iyo xoolo markaa lagu qalo loo sameeyo dhalashadii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa dhacdo markaysagaa dhulalka qaarkood xataa in laga dhigo ciida rasmi ah oo la isfasaxo oday baa markaysagaa inan u yimi markaasuu yidhi adarkaali mawlidi ahri markaasu adar mawlidka ma aqaan waadan waxaan mood inaad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 markaa lagu qalo loo sameeyo dhalashadii nabiga sal allahu alayhi wasalam ixtifaalka hadda sida loo isticmaalo waxyaalo badan oo kala duwan baa loo isticmaalaa dadka qaar bana in sameeyaan qaar yacni isu yimaado oo yacni markaa siiro akriya aan aynu wax ka sheegi doono iyo waxyaalo kaleba akriya oo iyagu marka aan waxyaalo kale oo qalitaan iyo umuraan isku dayin qaar markaa xoolo ku qala qaar sadaqooyin bixiya qaarba inay sameeyaanba yacni in la yidhaahdo dhalashada nebiga sala allahu alayh wasalam uu dhashay ee sanawiga ah bisha rabiicu lawal waa in habeenkaas la xuso oo la nooleeyo oo ciid xataa laga dhigo waxaa dhacda markaysagaa dhulalka qaarkood xataa in laga dhigo ciida rasmi ah oo la isfasaxo war hadda umuuraha caynkaasi siday sharciga ku yihiin ama maxay noqonayaan ugu horeyn rasuul maxamed sala allahu alayh wasalam waa rasuulkii rasuullada uu ilaahay soo diro ugu dambeeyey nebiyadiiyo iyo waa lagu khatimay ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحد رجينا كم من آباء معنا لكن وحى هذا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يكين نبي هذا لغو ختمي أيها هذا نبي كدن بيو دب لغا صدر يا مجرم شهادة عدة عن رسولك شهادة سقرني نار تواكوار يا وانا قال haddii nabi maxamed sal allahu aleyh wasalam ruuxu qiri waayo waloba haba yidhahdo nebiyadii hore rumaysmaaya yacni gaal buu noqonaya marka diinta islaamkana waa ka baxaya bale diin u haysto oo marka waxa weeye diin diintii nebiyada ka mida u haystaa ma jiro waayo nebi keliya ruuxa beeniya waa gaal shahaadada ilaahay la qiraayo yacni markaa ilaahnimadiisa xaqa ah waxaa lagu lamaanaynayaa shahaadada rasuulka sala allahu aleyh wasalam risaalada loo qiraayo qofka aan risaaladda rasuulka sala allahu alayh wasalam aan qirinna wuxuu ka dhigan yahay shahaadadii ilaha inaanu qirin oo shahaadadii markaa ashhadu an laa ilaha illa allah uma guntamayse waa ka guraysaa waa ka buraysa waxaana waajiba nabi maxamed sala allahu alayh wasalam in la raaco ayaa waajiba aayado badanoo ayaa laynoogu sheegay fala wrabbika laa yuminuuna xata yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajidu fi anfusihim xaraja mima qadayta wayuslimuu tasliima qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuun yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum waxaa layna amray nabi maxamed sal allahu alay wasalam inaynu raacno ayaa layna faray waana raxmadu ilahay inoo soo diray wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waxaana laynooga digay in dariiqii rasuulka sal allahu alayh wasalam aynu ka weecanno oo wax kaloo la bilowday ama la samaystay in layskala yimaado aayaadka qur-aankiina waa ka digayaan axaadiista nebiguna waa ka digaysa ilaahay waxau ihi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa raacaka ka laydiin soo dejiye xagga rabbi laydinka soo rogay yacni wax kale oo khilaafsanaa raacina waxaa kalou ilaahay yihi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka baqaan oo ha digtoonaadaan kuwa amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo rasuulku wuxuu faray ka weecanaya ee khilaafaya ee ka baxaya ha ka baqaan an tusiibahum fitna inay fitna haleesho aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab mu'limo wa xanuujiya inu haleeo fitnadaa imaam axmed wuxuu yidhi waa gaalnimada inuu gaalnimo ku dhacaan taa ka baqaan culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen aan filaya ibnu kasiirku baynu inuu ka mid yahay fitnadu waxay noqon kartaa gaalnimo waxay noqon kartaa markaysaga bidco waxay noqon kartaa macsi aw yusiibahum cadaabun aliim cadaab uu xanuujiyaa inuu haleelo ha ka baqaan cadaabkaasi ama waa fi adduunyada in lagu cadaabo ama in qabriga lagu cadaabo oo xabaasha lagu cadaabo ama oo in aakhiro lagu cadaabo marka halkaa waxaa ka muuqanaysa rasuulka sala allahu alay slam dariiqiisa in la khilaafo inayna banaanayn wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantaku yaani rasuulku wuxuu inoo diido waynu ka tagnaa wuxuu inoo diidayna waxaa ka mida bidaca waxyaalaha diinta lagu soo darisiiyo waa inoo diiday rasuulku sala allahu alayh wasalam oo waxau rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waxau yidhi فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورسولك صلى الله عليه وسلم عدة دبضي نوراتا وحي أركي دونتا اسخلاف فربضا محاها دبا مركا عذر كل الشيقية maxaa dawada iyo caafimaadka u jira waa sheegay rasuulku sal llahu aleyh wasalam facalaykum bisunatii wa sunati lkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi waxaa laasimtaan ku dhegtaan sunnahayga ayuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam iyo sunnada khulafada raashidiinta ee hanuunsan ee la hanuuniyey sunnadooda iyo waddadooda ku dhego iyada qabsada ta lagu badbaadaya waa taas markuu cudurkii sheegay waxa lagu caafimaadayo dawadu ku jirtaana nebigu saasuu sheegay cadduu calayha binnawaajib gawsaska ku qaniina waa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam bimacnaa aada ugu fara adayga wa iyaakuma muxdathaati lumuur waxaan idinka digayaa umuuraha kuwooda la soo darisiiyey ee cusub baan idinka digaya macanaa waxa dabaday soo darisiiyaan idinka digayaa faina kula muxdaatin bidca wax kastoo la soo darisiiyaa bimacnaa diinta lagu soo darisiiyaa loo jeedaayo waa bidco wa kula bidcatin dalaala bidco kastaana waa baadi waa xadiis saxiix xadiiskii cirbaad ibnu saariya markaa rasuulku sal allahu alayh wasalam sidaasuu bidcana uga digay khudbadda markuu khudbadaynaayo wuxuu khudbad kasta ku odhan jiray faina axsana alxadiisi kitaabu allah wa khayra alhadyi hadyu muxamed washara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca khudbad kasta oo jumco ama ciid oo khudbadaynaayo saasuu ku khudbadayn jiray nabigu sala allahu alayh wasalam mar kasta wuxuu ka digi jiray bidca oo uu ku bilaabi jiray inuu bidcada ka digo oo weliba yidhaha bidco dhammaanteed waa baadi uu yidhahdo saasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam u kuna celceliyey wax takhsiisa oo kasoo reebisa oo uu dib markaa yidhi bidaca qaar baa xasano oo wanaagsanna ma jira weliba riwaayada nasaa-i waxay sheegaysaa wa dalaatin fi baadi kastana naartaa lagu gelayaa oo cidda la timi baa markaa naarta ku gelaysa wuxuu kaloo rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fawaraddu ka arrinka yagan diintaa ku soo darisiiya arrinku isu nisbaynaya waa maxay waa amru diin la amru dunya dadka qaarkood baa wax isku qaldaaya oo marka la bidca kastaa waa baadi ayay waxay ku odhanayaan oo diyaaradahan iyo gawaadhidan iyo tareenadan iyo yacni markaa ashyaada badane la isticmaalaayo ee maanta markaa jira saacadanaad sideeto lafteeda muraayadahan waxaasoo dhammi markaysagaa waa bacda rikoodhadan ma wada baadiba waxaa la odhanayaa taasi waxa weeye ma aha ta laga hadlaayo umuuru diin iyo umuuru dunyaa baa kala duwan umuurta diinta ayaa loo jeedaa waxaana caddaynayaa xadiis kale nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyada maki meel wax laga beerto ma ahayn dabeedna nebigu waa kii u hijrooday madiina madiine markuu tegey waxay ahaayeen dad ahlu zaraca oo wax beerta bay ahaayeen wuxuu arkay timirta markay beerayaan inay timirtii yani markaa isku bacrimiyaan oo ubaxa markaa yani geetimireedka lab intay soo qaadaan ay ku garaacaan geetimireedka dhadig timirtu waxay u qaybsantaa mid lab dhirtii timirtu mid lab iyo mid dhadig bay u qaybsantaa marka iyadoo inta lasoo qaado taas lasoo jaro ubaxeeda ayaa markaysaga tan kale lala dhacayaa waana la yaro kala jeexayaa waana la gelinaya markaysaga ubixii tii labaabaa la gelinaya farsamada caynkaasa iyagoo samaynaya waa nebigu ra'yigu wuxuu ku yihi low lam tafcaluu la saluxa haddaydaan samayn lahayn way iska hagaagi lahayd ra'yi baanu ku yidhi markaasay ka daayeen timir fiicani sanadkii ma bixin nebigii bay u yimaadeen sala allahu calayh wasalam qisadii bay u sheegeen oo yidhahdeen saasaanu samayn jiray saasaad nagu tidhi waanu ka daynay timir fiicaanu nooma bixin waxaan baa ka baxay meesha dabeedna wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyada marka umuurta adduunyada iyo umuurta diintaa la kala saaraya umuurta adduunyada wax cusub in lala yimaado lama diidaayo shardi maxaa ah inaanu xaaraan u ahayn wax allo waxaa doonto umuur adduunya ah yani dunyawi maxdi ah haddii xaaraanna aynay ahayn lakaana same waa mubaax waayo alaslu fiiha alibaaxa mubaaxnima waa sala laakiin markuu nabigu yihi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu amarku isu tiirinaya waa kee wa amru diin la amru dunya amarka yaga diinta ka ku soo kordhiya ee ku soo darisiiya wax aan ka mid ahayn waa lagu radinayaa waxa uu soo darisiiyey lagama aqbalaayo waa marduud xadiiska saxiixaynka bukhaari iyo muslim bidaca dhammaanteedna markaa sidaas ayay baadi u tahay haddaba mawduuca ku saabsan ikhtifaalaadka loo samaynaayo mawlid nabawi nebiga sala allahu alayh wasalam bisha rabiic alcawal in wax lagu gaar yeelo inuuma sharciyeyn habeenka labiyo tobnaad ee rabiiculawal ka midana in wax lagu gaar yeelo oo cibaado ama camal lagu gaar yeelo iyadana inuuma sharciyeyn cibaadaadku sideedaba waxay ku xidhan tahay waa tawqiifa nas bay ku xidhan tahay daliil waxaan daliil loo haynin allah laguma caabudo way haddii kale bidcay noqonaysaa waa inay tahay waxa marka allah lagu caabudayaa rabbi la doonaya in loogu dhowaadaa waxa adillo loo hayo ilaah iyo rasuulkiisa wax daliil looga hayo wayna yihin ama aayad qur'aana loo hayo ama xadiis nabawi oo saxiixa waa in loo haya ra'yi keliya markaa laguma keeni karo wax rabbi loogu dhowaanayo sidaas aawadeed baa rasuullada ilaahay u soo diray maadaama markaa dadku caqligooda keliya aynay ku garanaynin sida rabbi u dhowaynaysay ku caabudayaan waxaa loo soo diray rasuullo waxaana loo soo dejiyey kitaabo kaasaa hagaya marka waa inay kaa raacaan waa inay ka weecaan haddii fadli ku jiro in bisha rabiiculawal wax lagu gaar yeelo cibaado ama fadiila ay ku jirto in lagu gaar yeelo habeenka labiyo tobnaad wax cibaado ah waayo habeenada kale kaga duwan yahay nebigaa inoo sheegi lahaa waayo nebigu wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam xadiiska saxiixa maa bacasa allahu min nabiyin ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calى khayri maa yaclamuhu lahum wa yundirahum shara maa yaclamuhu lahum nebi ilaahay ma soo dirin hadduu soo dirayna xaq ku waajiba waxa ahaaday inuu ummaddiisa tusiyo khayrka wuxuu u og yahay inay khayr leeyihiin inuu ummaddiisa tusiyo u caddeeyaa waa shay xaqoo ku waajiba nebigaas wuxuu khayr ugu og yahay inuu u sheego una uga digo wuxuu shar og yahay uga digo marka khayr hadduu ku jiro habeenka laba iyo tobnaad ee rabiicul awal in cibaado lagu gaar yeelo nebigaa caddayn lahaa ila waajibkii saaraa ahayd inuu caddeeye mar haddaanu odhan cibaadada caynkaasa la kaalay habeenka laba iyo tobnaad ama bisha rabiicul awal gudaheeda waxaa la kaalaydaan cibaadada caynkaa iyo caynkaas oo ay bilaa kale kaga duwan tahay waayo waa bishii aan dhashay mar haddaanu sidaa odhanin takhsiiska markaa waxa weye wadaad ku gaar yeelaa ee uu yidhaahdaa waxa wanaagsan sidaasee uu isagu wanaajistaa waxaa la odhanayaa waa ra'yi adigu aada la timi waxaad sheegaysaana waxay tahay shay markaa cusubaad soo darisiisay xadiidkaad ku haysta man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun marka waa marduud camalkaadati waxaanu nabigu inagu baraarujiyey sala allahu alayh wasalam xataa waktiga fadliga badan cibaadada lagu khaas yeelaayo waa in daliil loo hayaa laa takusuu laylata aljumucati biqiyaamin min bayni allayaali walaa yawmaha bisiyaamin min bayni alayaami ila an yakuna fii sawmin yasuumuhu axadukum xadiiska saxiixa waxaa la ogsoon yahay maalinta jimcuhu inay sayidun ayaam tahay axaadiis baa kusoo aroortay oo nebigu wuxuu ku magacaabay maalinta jumcadu inay tahay khayru yowmin talacat fii shams maalinay qoruxi soo baxdo maalinta ugu fiican ayaamaha usbuuca waa maalinta ugu khayrka badan haddaba macnaha caynkaasa marka la yidhi maalin qorraxi soo baxdo toddobada maalmood waa maalintii ugu khayrka badnayd ayaa waxaa dhici karta dadka qaar inay is yidhaahdaan hadday caynkaa tahay dee soon ku gaar hadday caynkaa tahay dee ictikaaf ku gaar hadday cayn kaa tahay dee qiyaam iyo inaad habeenkii kacdo ku gaar yeel waa arin markaa ra'yi ahaan lays odhan karo marka nabigu muxuu yidhi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi habeenka jumcada kicitaanaa salaad qiyaamuleyla u kacdaan habeenada kale ha kaga gaar jumcada maalinteedana soon ha kaga gaaryeelina inuu soon midkii soomi jiray oo caado u ahayd inay ku dhex sugantahay mooyaane taksiis gaaraa soon ku gaar yeelaysaan yeeli maxaa la diiday in soon ama qiyaamuleyl salaada habeenkii loo kacaayo oo sunno ah in lagu gaaryeelaa la diiday haddana waxaa laynoo sharciyeeya waxyaalo kaloo in lagu gaaryeela ay tahay markii la diiday soon iyo kicitaan habeenkii salaad sunaha loo kacayo in lagu gaar yeelo markii la diiday waxaa la yidhi markaysagaa salliga nebiga sal allahu alayh wasalam habeenka iyo maalintaa badiya farqiga udhexeeya maxay tahay tanna nebigaa amray in lagu gaar yeelo tanna nebigaa markaa diiday in lagu gaar yeelo marka maxayna saare itibaacaynu raacno oo halkuu yidhahdo wax ku gaar yeela aynu ku gaar yeelno war halkuu yidhahdo ha ku gaar yeelin aynaan ku gaar yeelin tayasaarn waa haddii maalintii maalmaha ugu khayrka badnayd caynkaa tahay oo taksiiska cibaadada lagu gaar yeelayaa daliil u baahan tahay bal maalin aayad iyo xadiis fadiilo gaara ah aan loogu sheegin ka waran inuu wadaad iska yidhaahdo waxaway anigaa yani markaa arrinkaa ku gaar yeelayo waynu saas samaynaa waa shay mustaxsan oo fiicane ma laga maqlayaa dee diintu ra'yi maaha waatuu yihi cali bna abi aalib xadiiska abu daawuudka low kaana diinu bira'yi lakaana masxu asfali lkufi wlaa min almasxi biaclaa awlaa min almasxi liaclaa hadday diintu ra'yi ahaan lahayd ra'yiba inay ahayn kufka waa harag adimada la gashan jiray marka waxaa rukso bannaan in ruux markuu weysaysanayo uu khufaynna sito labadaa aragaddimada ugu jiraan inuu markaa labada adin markaa inta kale markuu soo maydho madaxana soo masaxo inuu markaysagaa labada addinna masaxo oo uu khufaynkii masaxo masax ala khufayn baa la yidhahda axaadiis badan baa kuso aroortay marka cali bn abi aalib wuxuu yidhi hadday diintu ra'yi ahaan lahayd ra'yi hadday ahaan lahayd ra'yi in labada qof xagga hoose laga masaxaa waxay ka fiicnaan lahayd oo ka dhowaan lahayd in xagga sare laga masaxo waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yamsaxu aclaahuma waxaanan arkay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam isagoo labada qof xagga sare masaxaaya baan arkay marka diintu raa'ima haddaba ixtifaalka habeenka markaysagaa eh, labaya tobnaada rabiicu lawal ama bisha rabiicu lawal ba ixtifaalaadka la samaynaayo wa kadalika waxaa kaloo la mid a ah habeenka micraajka ku magacaabaan iyadoo aan laba garanayn waktigii nebiga la dheelmiyey habeenkay ahayd haddana dadka agtoodun bay ku caanbaxday inay toddobiy eh, labaatanka rajab ay ahayd daliil saxa ah u soo arooray inay toddobiyo labaatanka rajab ahayd habeenkii nebiga la dheelmiyey samada la korsiiyey inay habeenka ahaydna ma jiro kolay culammadu ma garanayaan bishay ahayd mana garanayaan sanadkay ahayd waayo waa la isku khilaafsan yahay inay dhacday waa la hubaa laakiin xilliga iyo aminta ay dhacday lama xafidin waayo fadiilaan loo sheegin haddii fadiilo loo sheegi lahaa oo laodhan lahaa waxaa ku gaar yeela waa la xafidi lahaa saas culamada qaarkood waxay yidhahdeen hijradii nabiga saddex sano ka hor bay dhacday qowl kalaa culamadii hadda culamadii waa weynaga hore salafka ayaa qaarkood waxay leeyihin maya toban sano ka hor bay dhacday intay isu jiraan saddex sanay ka horraysa iyo toban sanay ka horraysa yani shay shaqo iskule marka bisha ay dhacday iyo habeenka ay dhacday iyo sanadka ay dhacday iyo qiin looma ogaa xadiis saxiixoo ku soo arooraya ma jiro laakiin inay dhacday waa la hubaa waayo qur-aankaaba sheegay marka calaa kulli xaal habeenada caynkaasa in cibaado lagu gaar yeelo ama leylat lmicraaj ha ahaado ama leylat lmawlid ha ahaadee waa bidco bidcadiina waa baadi asxaabtii rasuulku sala allahu alayh wasalam habeenka laylatu mawlidi nabowi wax camaloy ku gaar yeeleen oo yidhaahdeen waa habeenkii labiyo tobnaad ee rabiicul awal ee waxaaya waxa hala sameeyo ma jirto saxaabadii lagama hayo taabiciintii lagama hayo atbaacu taabiciintii lagama hayo a'immadii waaweyneed lagama hayo ciddii ugu horrayse la timi ma la yaqaanaa ciddii ugu horrayse ee la timi afar boqol iyo jarjar markay hijiriyadu ahayd oo afar qarni iyo dheeraad laga joogo dhimashadii nebiga ayaa mawlidkii ugu horeeyey xus habeenkaa la xuso waktigii ugu horreeye la sameeya waktigaasna afartii qarniyee hore afar boqoloo sano muslimiinta wax xusi jiray ma jiro dhammaan waxay ku ijmaacsanaayeen inaan habeenkaa waxba lagu gaariyeeyo intii ugu horraysee la timaadaana waxay ahayd niman la baxay inay faatimiyiin la yidhaahdo faatimiyiin bay isku magacaabeen cubaydiyiin baana la odhan jiray oo cubayd alqadaax ninka la odhan jiray u abtirsadaan ninkaasna sida la xaqiijiyey oo culamo badani sheegeen oo uu ka mid yahay ibnu eh, taymiya oo uu ka mid yahay ibnu kahiir culamo badani siday caddeeyeen nasabka ay sheeganayaan may lahayn waxay dadka isugu sheegeen xukunkana ku qabsadeen inay dirkii faadimo yihiin oo faadima binti rasuul ay ka istirqabaan saasay dadka isugu sheegeen sidaasaana loogu hiiliyey sidaasay xukunka ku gaadheen masar iyo maqrib iyo intaas waa ka talin jireen ilaa waxa weeye shaam bay gaadheen xaramaynka mar bay qabsadeen nasabkooda dhabta ahina waxa weeyaan bay yidhahdeen yuhuud inay ka soo jeedaan nasabkooda dhabta ahi waa inay yuhuud ka soo jeedaan ha yeeshee islaamnimay muujisteen waxaanay dadka isugu sheegeen inay dirkii faadimo yihiin oo aalubayd ay yihiin faatimiyiin bayna isku magacaabeen nimanka caynkaasaa la yimi oo ninka la odhan jiray alxaakim biamri illah ee qaahiro dhisay waa ninkii ugu horreeye qaahiro aasaasay ninkaasaa sameeyey mawlidka qarnigii shanaad dhexdiisii buu nool yahay markaa ninkaas lix mawliid buu sameeyey wuxuuhi mid nebigaa loo samaynaya midna cali bn abi aalib baa loo samaynaya midna faatima binta rasuul baa loo samaynaya waa saddex midna xusein ibnu cali baa loo samaynaya waa afar midna xasan ibnu cali baa loo samaynaya waa shan ka lixaadna anaa lay samaynaya waa lixdan sidaa waxa u qoraya una caddaynaya culamo badan oo uu ka mid yahay axmed almaqrizi kitaabkiisa khutatu misra ayuu ku markaa caddaynayaa una ku sharxaya weliba fasaxyo kalena waa la yimaadeeno dhowr iyo labaatan maalmood oo kaleo iyagu ay qaarna ciida ku magacaabeen qaarna mawaasim ku magacaabeenna waa la yimaadeen kuwii ka dambeeyey arrinkii sidii bay u qaateen waxayse ka beddeleen kii uu yidhi anaa lay samaynayaa wuxuu de xukunku muu markii hayay marba xaakimka joogun baa loo samaynaya kii uu ka dambeeyeyna waxay yidhahdeen dee marba yani markaa ninka jooga ee xukunka haya mawlidkiisa hala dhigo oo dhashay ha la xuso in alla intuu ka taliya halaga xuso xafladaa ha loo qabto sidaasay ahay marka haddaba ixtifaalaadka caynkaasa asalkeedu halkaasay ka soo jeedaa waxaana kaaga filan saddexdii qarniya khayrka lahaa ee nebigu khayrka uga markhaati kacay in cid ka samaysayba aanu jirin waayo nebigu muxuu yihi sala allahu alay wasalam khayru nnaasi qarnii dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga waxa kusii xiga ka kusii xiga sima ladiina yaluunahum sima ladiina yaluunahum saddexdii qarni ee khayrka lahaaba waxay dhammaadeen iyadoo mawlid wax la yidhahdo aan lala iman iyo xaflada habeenkaa la qabto labiyo tobanka rabiicul awal law kaana khayran la sabaquuna ilayhi bay culamadu yidhahdaan ibnu kasiir tafsiirkiisa markuu maraayo aayadda suurat laxqaaf wa aladiina kafaruu liladiina aamanuu law kaana khayran ma sabaquuna ilayh aayaddaa markuu fasiraayo inay gaaladu yidhaahdeen mu'miniinta ku yidhaahdeen hadduu khayr ahaan lahaa diintani noogamay dheereeyeen wuxuu ibnu kasiirku odhanayaa aayaddan waxay ka istimbaadeen ahlu sunna mukhaalafo ay khilaafayaan gaalada daraaddeed inay yidhaahdaan low kaana khayran la sabaquuna ilayh arrinkaasi hadduu khayr ahaan lahaa waynooga dheerayn lahaayeen waayo ummadda waa ka khayr badnaayeen saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam khayr kastabana ummadda waa uga dheereeyeen marka si aan tashabuhii gaalada loogu dhicin iyo iyagii loo ekaado la shabaho waa in qowlkoodii la khilaafaa ila khaalif lmushrikiin iyo khaalif lyahuuda wanasaara axaadiis badan bay ku soo aroortay khilaafa marka warkan ay yidhaahdeenna waa lagu khilaafaya saas aawoodee wax kastoo khayra waa inooga dheereeyeen shaygii lala yimaado waxaa la odhanayaa saxaabadii ma sameeyeen may haddii la yidhaahdo waxaasina uu diin yahay waxaa la odhanayaa law kaana khayran la sabaquuna ilayhi hadduu khayr ahaan lahaa wayna oga dheerayn lahay fitnadii soo baxday ee khalqul qur'aan ku saabsanayd ee wakhti qabsatay dadka muslimiinta lagu imtixaanay nimankii xukunka haystay baa markaysagaa niman baadiu saaxiibo luunsan baa u afdhugiyaareeyey oo wax ku akriyey wixii bay ku qanciyeen markaasna waxay yidhahdeen qur'aanku waa makhluuq bay yidhahdeen dadkana waa inaad taa ugu yeedhaan wixii diidana waa inaad shaqa ka qabataan sidii markay ugu yeedheen waa tii culammada qaarkood lagu garaacay qaar lagu xidhay qaar lagu laayey qaarkood ruksadii ay qaateen nin shiikhoo adrami la yidhaahdo ayaa la soo qabtay iyadoo la doonaayo in la ciqaabo waa la keenay boqorka hortiisii baa la keenay kii axmed ibn abi la odhan jira luunsanaana ee waxa markii horeba ka dhaadhiciyey ninka xukunka haysana isaguna waa jooga markaasu wuxu uhi su-aal baan ku weydiinayaa waxaanaad iigu yeedhaysaa ee qur-aanku waa makhluuq yacni rumee aad leedahay waa shay la abuuray qur'aanka ilaahay ma shay nebigu ogaaba ma shay abubakar ogaaba ma shay cumar ogaaba ma shay cusmaan ogaaba ma shay cali ogaaba mise waa shayna ogeyn markaasu waa shayna ogeyn waa shay ayna ogeyn markaasuu yidhi ama wax diin ah oo aan nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali midnaba ogayn baad adigu ogaatay wuxuna waa diin arrinkii baa la foolxumaaday waan iigu soo celi bui su-aasha maxaad tiri markaasuu waxaanaad iigu yeedhaysaa ma wax nebigu ogaaba ma wax abubakar ogaaba ma wax cumar ogaaba ma wax cusmaan ogaaba ma wax cali ogaaba isagoo waxayna ogeyn markaasuu hadda waxaan kuleeyahay waa waxay ogaayeen markaasuu yihi ma waxay dadka ugu yeedheen baa mise waa waxayna ugu yeedhin ma odhan karo waa ugu yeedheen oo waxaa la odhanayaa axaadiistii keen ayaa la odhanaya markaasuu waa ogaayeen laakiin dadka uma uguma yeedhin ma waxay dadka ugu yeedheen baa mise waxayna ugu yeedhin waa waxayna ugu yeedhin bu afala wasica kamaa wasicahu oo hadday ogaayeen oo aynay dadka ugu yeedhin intii ku fillaatay may kugu fillaato ila waxaad leedahay nebigii iyo afartii khulafadu midnaba dadka uguma yeedhine adiguna sida yeelan maad yeeshi shubhadii halkaasay ku burtay ninkii xaakimka ahaa ee boqorka ahaana waa ka qancay mas'aladii fitnadii uu ku hayay dadka iyo khasbistii uu caqiidadaa ku khasbayeyna markiibu ka dulqaaday marka culammadu waxay xujaysan jireen wuxuu hadday diin tahay dee rasuulkiiyo saxaabadii laga hayo laakiin shay diinoo la odhanaayo qarnigii shanaad ama qarnigii lixaad baa lala yimi oo la soo darisiiyey oo intii ka horraysay waxaasi aabbaha malahay dee waxa weeye wax soconayma diin baynay ahayn bay noqonaysa marka layidhi qarnigii shanaad ama qarnigii lixaad baa la soo darisiiyeyna oo lala yimina waxay noqonaysaa ictiraaf la qirtay inay waxaasi bidca tahay ixtifaalaadka haddaba la samaynaya waa midda koowaade waxay khilaafsan tahay hadyigii rasuulka sala allahu alayh wasalam waayo ma samayn waa midda labaadee nebigu sala allahu aleyh wasalam mar hadduu ka tegay oo uu samayn waayey wuxuu sameeyaa siday sunno u tahay baa wuxuu ka tegayee cibaada in laga tagaana ay sunno u tahay ya imaamu shaafici muxuu yidhi calayna an nataxaraa sunana rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam tarkan aw ficlan waxayna saaran sunnayaasha rasuulka sala allahu alay wasalam inuu ku dadaalo hadday tahay ka tegis iyo hadday tahay samayn mid walba oo wuxuu nabigu sameeyey aynu samayno wuxuu ka tegayna aynu ka tagno shaafici baa yidhi xaafid ibnu xajar alcasqalaanina wuxuu ku aroorinayaa fatxulbaariga kitaablxaj markuu ka hadlaayo istilaamka labada rugni ee shaamiyaanka marka uu ka hadlaayo mas'aladaas ayuu markaysaga hadalka shaafici keenaya saxaabaduna waxay u xujaysteen cabdullahi ibnu cabaas iyo markay mucaawiye radiyeen ay yidhaahdeen markaa labada rugniyo xaggaa xiga ha taabanun ha istilaamin inuu nebigu istilaami waaye keliya dabeedna waa ka qancay mucaawiya dabeed waa ka qancay waa midda waa midda saddexaade waxay khilaafsan tahay waxa weeye ijmaacii salafka waayo saddexdii qarni wax ka sameeyey ma jiraan suyuudi oo qolada u doodaysa ka mida markaysaga yacni mawlidka waxauu isaga laftiisu leeyahay ciddii ugu horraysay soo darisiisaa qarnigii lixaad bay noolayd buu ku waa ictiraaf la qiraayo inaan saddexdii qarniye hore cidiba ka samayn waa ta afraade waa istidraak cala rasuul sala allahu alayh wasalam waa rasuulka warkiisii wuxuu isagu sheegay oo la odhanaayo wuxuu markaa ka ilduufaan anigu markaysagaa yacni sheegaya fadiila aanu isagu caddayn baan anigu caddaynayaa haddii la yidhaahdo ayay la macno tahay lisaanu qaal ama ha laga yidhahdo afka laga yidhahdo ama lisaanu xaalkuba ha ahaadee haddii la nebigu ma samayn mana amrin dadkana uma tilmaamin laakiin waa in la sameeyaa waa diinu ilaahay baa loogu dhowaanayaa macnaheedu waxay noqonaysaa waa fadiilo nebigu ka gaabiyaa macnuhu u dhacayaa lisaan xaalku walow afkaba yaan laga odhanay waa shayga shanaadoo waxaa ku sugan tashabuh linasaara kiristaankaoo laysu ekaysiinayo kiristaanku maxay sameeyeen waxay yidhahdeen ciisa bnu maryam maalintuu dhashay waa inaynu markaa ciid ka dhigannaa xafladana samaynaa aynu farxnaa krismaska waatay markaa dabad sameeyeen ciiddii miilaadiga weeye baa ciiddii miilaadiga waa maxay waxay u nisbaynayeen ciisa dhashay layaab waxaa culamo waaweyn inay yidhaahdaan kiristaankuba nebigoodii habeenkuu dhashay way xurmeeyeenoo way xaflad bay u sameeyeen innaguna aan u samayno ya kutub bay ku qorantay ka warran warkaas shiikh weyn baa warkaa ku hadlay habase hadda magacaabi macnaheedu waxay tahay kiristaan aan shabbahno oo aan isu ekaysiino nabiguna muxuu ka yidhi tashabbuha markaysagaa kiristaanka la shabaho man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahaa rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam wuxuu kaloo rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam laysa mina man tashabbaha bigayrina nagana mid aha oo dayruu naga yahay ka cidaan annaga ahayn isu ekaysiiya kiristaanka in laysu ekaysiiyaa waa shay xaraam ah aan banaanayn marka tashabuh linasaara baa ku sugan axaadiis badan bay ku soo aroortay yani khaalifu lyahuuda wanasaara yahuudiya kiristaan khilaafa wadaadkaynu sheegaynana muxuu leeyahay yani kiristaanka aan ku dayanno arrinkaa kaga dayanno arrinkana waa laga diini yeelanayaa ee wax adduunyo ah oo iyagu u dheereeyeen ya hadday ahaan lahayd cilmi adduunyo ama horumar adduunyo oo muusaafi oo maxdi ah hadday odhan lahayd marka aan kula baratanno macnay ahaan lahayd laakiin shay diina aan kaga dayanno kristaan maxay tahay aan tashabuhna weeyo isu ekaysiino taasna waa muxaram shayga lixaad waxa kaloo ku sugan itibaac liraafida nimanka raafidada la yidhaahdo waa shiicada kuwooda xunxun raacis la raacayo lagu dayanaayo waayo nimankii aynu sheegaynay faatimiyiinta la baxay xaakim biamri illaah waxay sheeganayeen inay shiica yihiin oo raafida yihiin bay sheeganayeen raafidaduna waxa weeye caqiidadooda aad iyo aad bay xuntahay aad iyo aad bay xuntahay waxaa ka mid a ah caqiidadooda inay qabaan qur'aankan in la bedelay oo siduu ilaahay ku soo dejiyey aanu ahayn dad moodaya nimanka raafidada la yidhaahdo ee eeraan iyo ciraaq iyo u badan meelo badan in wax weyn aynay ahlu sunno isku haynin dad baa moodaya ma aha waxay leeyihiin qur'aankani sidii ilaahay ku soo dejiyey ma aha qur'aankii faatima mee faatima waxay akhrin jirta bay yidhaahdeen qur'aankaynu akhrino laba goor ka badan oo kan xaraf aanu kaga jirin xaraf culamadoodii qarnigan ka horraysay qaarkood waxay qoreen kitaab la yidhahdo faslu lkhitaab fii taxriifi kitaabi rabbi larbaab hadalka in lagu caddeeyo lagu kala saaro kitaabkii ilaahay in la bedelay aanu sidiisii ahayn qur-aanka see loo bedelay ilahay baa yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa dikriga qur-aanka soo dejinay dikriga annagaa soo dejinay waa qur-aanka wa innaa lahu la xaafiduun annagaana ilaalinayna ilahay baa yidhi waa maxfuud ilahay baa ilaalinaya xaraf laguma darin xarafna lagama dhigin khumayni wuxuu ahaa shiikhii raafidada ee qarnigan wuxuu ihi inna lia'immatina maqaaman laa yabluguhu nabiyun mursal walaa malakun muqaram imaamyaalkayaga waxaa u sugnaaday hogaamiyeyaashayada derajo nebi mursala iyo malak la dhoweeyo xagga ilaahay loo dhoweeyo midnaba aanu gaadhi karin waxay u qabaan labiyo tobanka imaama ay sheegtaan inay qaybka og yihiin annahum yaclamuuna maa kaana wamaa yakuunu yani wixii hore u jira iyo waxa jira iyo waxa jiri doona mid walba inay ka warqabaan kutubtoodayna ku taallaa muctamadka ah agtooda ka ah marka caqiido badan oo kufriyay leeyihin marka nimanka raafidada la yidhaahdo waa raacis la raacayo waxaa kaloo ku sugan nabigu waa ku yihi sal llahu alay wasalam laa tajcalu qabrii ciidan isagoo quluwiga diidaayo in lagu talax tago xabaashayda ha ka dhiganina midaad sida ciidda ugu soo shirtaan oo kale dee hadduu diiday xabaashiisaba sida ciidda in loogu soo shiro oo wakti go-an si mucayana loogu soo ururo haddaan xabaashiisii la joogin oo habeen mucayana loogu soo ururo dhalashadiisana shabax bay ku leedahay waxaa kaloo ku sugan intaasiba yaday si guud ugu sugan tahay mawlidka la akriyay laftiisa ama barsanjiga ha ahaado ama daydiciga ha ahaado mafaasid kaleoo fara badan oo ku suganna waa jirtaa iyo qaar kale oo la dersa yani intuba ku sugan mafaasidda kale badana jirta waxaa ka mid ah kitaabka almawlid la yidhaahdo wuxuu ka kooban yahay dhowr mawlid oo la isu geeyey qayb waa sharafu anaan qayb waa barseji nasri qayb waa barseji nadmi qayb waa burde qayb waa daybici inta mid walibana waxay leedahay khalado aada u fara badan oo qaarkood ay yihiin kufrun billaah qaar baa gaalnima burdaha ay dad sida qur-aanka u akriyaan aynay ka barakaystaan ila kitaabkii mawlidku ku yaallaaye waxaa ka mid ah hadallo gaalnimo ah oo diinta islaamka laga baxayo wuxuu yihi yaa akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli xaadisi lcamimi kii khalqiga ugu sharafta badnaayow midaan u irkado u ciirsada marihi marka dhibaatadii weynayd soo darinaysay ay soo degto cidaan adiga ahaynaan u irkadaba ilahay xataa waa ilaawo waa istiaafo oo inuu rasuulku baryaayo ayaa macnuu tilmaamay wuxuu ku daray oo kale ku jira faina min juudika adunya wadarataha wa min culuumika cilma lawxi waalqalami nebi allow deeqdaaday ka mid ahaato adaa bixiyey adduunyada iyo dangaladeed oo aakhira labadaba adaa ku deeqay ma nebigaa ku deeqay mise ilahay baa ku deeqay waina lana lalaaakhirata walula isna wuxuu ku leeyahay faina min juudika dunya wadarataha wuxuu ku leeyahay wa min culuumika cilma allawxi waalqalami cilmiyadaada badan bay ka mid ahaatay cilmiga loox iyo qalimka wax allo looxa ku yaalaa looxulmaxfuudka waa qayb cilmigaada ka mid ah hadda looxulmaxfuudka waxa ku yaalla maxay wax allo dhacaaya ilaa yawmi alqiyaama bartii la taago bishii bir tidhaahda kelmadii lagu tiraado xanshaasha qalbiga waxa lagu hayo waxa lagu xanshaashaqaayo waxa hoos lala samaynaayo wax kasta waa ku yaala caleenta dhaqaaqaysa xaraka iyo sukuun kastaa ku yaala ilaa yowma alqiyaama muxuuna qur-aanku sheegayaa wuxuu sheegayaa cilmulhaybka inu ilahay la gaadhiya qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah war ila allah war rasuul miya haysa qur-aanka may ku taalla rasuul laguma darin qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi algayba ila allah wuxuu kaloo ilahay wacindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu cilmulgaybka in allah mooyaane cid kale ayna ogayn baa laynoo sheegay nebiga qadarka looga waxyooday bes buu qaybka ka ogyahay wax kale kama oga caalimu lgaybi falaa yudiru calaa gaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuuli taasna waa ashyaa gaar ah oo loo waxyooday ilaahay nabiga wuxuu amray inuu yidhaahdo walow kuntu aclamu lgayba lastaktartu min alkhayri wamaa massaniya suu qaybka ma ogiyo haddaan ogaan lahaa waxa qarsoon khayrkaan badsan lahaa dhibina ima taafin inan baa waxay tidhi iyadoo nebiga ammaanaysa wa fiinaa nabiyun yaclamu maa fii gadin waxayna uga jeeday waa loo waxyoodaa waxaa dhexdeeda ku jira nebi og waxa berri dhici doona hadda may odhan waxa looxulmaxfuudka ku yaalloo dhan buu ogyahay ee waxay tii berri waxa dhici doona ogyahay nebigu waa diiday oo wuxuui laa yaclamu maa fii kadin ila allah ma oga waxa berri dhici doona ilaahay mooyaane cid kale cid kale ma oga waxaa ka mida ah waxyaalaha uu koobsaday urduhu isagu wuxuu koobsaday aad bay u fara badan tahay ashyaa badan baa jirta laakiin kuwa kale qudhoodu waxay koobsadeen waxyaalo badan xaalatul qiyaamka markay istaagaan ay leeyihiin marxaba yaa marxaba yaa marxaba waxay leeyihi uga jeedaan oo ay yidhaahdeen nebigii baa inoo imanaya marka waxa laysu taagayaa ixtiraam nebiga la ixtiraamayo la qadarinayo baa loo kacay waana soo dhawaynaynaa dabeedna marxaba waa kan la leeyahay iyo salaamta nebiguna qabrigiis yani markaa qiyaamada ka hor kama soo baxaayo naftiisiyo ruuxdiisuna adduunyada ma wareegto waatuu ilahay yihi uma inakum bacda dalika lamayituun uma inakum ywma alqiyaamati tubcasuun maalinta qiyaama laydin soo saaray wuxuu kaloo nabigu yihi sal allahu alayh wasalam ana awalu man yanshaqu canhu lqabru ywma alqiyaama man yanshaqu canhu lqabru ywma alqiyaama waxaan ahay ruuxa ugu horeeya qabrigu ka dilaaco maalinta qiyaamada marka qiyaamo ka hor inuu qabriga ka soo baxaa ma dhacayso ruuxda ka waran ruuxduna adduunyada inay wareegto naftiisu adduunyada ay marto marba ay meel ziyaarato taasna iyaduna wax jira maaha waayo ruuxda nebigu sala allahu alayh wasalam waa mukarama waa la sharfay aclaa cilliyiin baanay ku sugan tahay dhulkana ma wareegeyso waxay iyagu leeyihiin meeshii lagaga salinayaba waa siyaaranayaa oo ka waran haddii caalamka markaysaga waxaan yacni muslimiintii waa fara badan yihiin beleda badan oo kala duwan oo kala fogna waa joogaan haddii mar mar qura malyan meelood oo shanta qaaradood oo adduunyada ka tirsan isku mar qura lagaga sallinaayo ka waran malyankaba isku mar buu wada tegayaa la yidhahda ya ruuxdiisaa tashakulaysa marka meel walba waa joogaa waa baadil nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu alayh wasalam in malaa'ig arlada wareegaysa ay jirto oo salaamta uga soo qaadaysa ummaddiisaoo soo gaadhsiinaysa ee ma odhan anigaa dhegahaya kusoo dhegaysta ma odhan xadiiska abu daawuudka ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiguuna can ummati salaam ilaahay waxaa u sugnaaday malaa'ig arlada wareegaysaa oo salaanta ummaddayda iga soo gaadhsiinaysaa marka salaanta waa la gaadhsiiyaa salligana waa la gaadhsiiyaa inuu isagu soo dhagaysto ma aha axaadiis bay ka hor imanaysaa marka warkaasina saasu baati waa ta kale nabiga sala allahu alayh wasalam markuu noolaaba asxaabtiisa cidi kama jeclayn markuu u yimaado markuu noolaana isumay taagi jirin waatuu anas yidhi maa axadun axaba ilayhi min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam saxaabada markuu sheegaayo axad asxaabta rasuulka rasuulka ka jeclaa ma jirin wa kaanuu laa yaquumuuna lahu limaa yaclamuuna min karaahatihi lidalik manay ahayn qaar u kaca ogaanshahay ogaayeen inuu nicab yahay taa daraaddeed ayayna ugu kici jirin haddaan noloshiisiba loo kici jirin iminkuba markaa yacni malamale lagu yidhi waxa weeye waa yimi oo aan waxba ka jirin sidee khayaal loogu kici waata kalaa cid marka loo yimaado inay ciddaasi jeclaato inay cidi jeclaato markaysaga in laysu taago nebigu waa dhaleeceeyey saas aawadee waa nacbaa in loo qaado man axaba an yatamasala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar baa rasuulku yihi sala allahu aleyh wasalam ka jeclaysta inay dadku isu taagaan oo ya isu ligaan boosku naarta ka degaayo ha diyaarsado saasuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam waxay ku leeyihiin markay rasuulka la hadlayaan iyagoo taagan anta lirusuli khitaamun anta lilmawlaa shakuuru cabduka almiskiinu yarjuu fadlaka aljamma alghafiiru waa sida uu yidhi alghafiir ay ah, munaasib ahayd inkastoo qaciga mala ka sameeyey fiika qad axsantu dannii yaa bashiiru yaa nadiiru faaqisnii waajirnii yaa mujiiru min asaciiri yaa hayaasi yaa malaadi fii mulimaati lumuuri sacda cabdun qad tamalla wanjala canhu lxasiin rasuulkuu la hadlayaa sala allahu alayh wasalam oo hadalka ka horeeya iyo hadalka ka dambeeya iyo hadalka u dhexeeya intuba rasuulka ila khitaabaya anta lirusuli khitaamu buy anta lilmawlaa shakuur muxuu ku idhsiiyey cabduka almiskiinu yarjuu rasuul allow addoonkaagii miskiinka ahaa isagaa issheegaya e addoon baan ku ahay buu leeyahay yarjuu fadlaka aljanna alghafiir fadligaagii way faraha badnaa ayuu rajaynayaa ma rasuulkaa loo addoon yahay ya addoommo ilaahay baynu nahay mise addoommo rasuul baynu nahay addoommo ilaahay bay fiika qad axsantu dannii yaa bashiiru yaa nadiiru hadduu odhan lahaa ilaahay baa looga jeedaa hadalka ka horeeya hadalka ka dambeeyaaba rasuulkay ku cadiyihin adigaan wanaajiyey marhan kaa malaysanayaan wanaajiyey kii bushaaraynayee digaayo faakifnii ii gargaar wa ajirnii i badbaadi yaa mujiu min asaciiri kii naarta wax ka badbaadinayo waa kufrun billaah gaallimaa dadkii loogu sheegayaa wax wanaagsan oo xoolihiina lagaga guraya waa kaalayo shilinkaagii naarkuliiso ya wankii barida weynaa iyo lacagtaadii kaalayu naar ku iibsa weeye yaa khayaasi yaa malaadii fii mulimaati lumuuri buu ku yani taasi waxay caddaynaysaa in waxa weeye shirkiyaad ama kufriyaad waxyaalo gaalnimo inay ku jiraan mafaasidda kale ku jirta waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo kale waa jiraan oo iyaduna markaa waxaa shirkiyaada waktigaa laakiin nagu celiila mafaasidda kale ku sugan waxaa ka mid ah dadkii wuxuu ka yani markaa mashquulinaya qur'aankii oo siday dadku mawlid ugu dadaalaan qur'aanka uguma dadaalaan bale qaar baa u qabax inuu qur'aan ka mid yahay oday baa markaysagaa inan u yimi markaasuu yihi adar kaali mawlidi ahri markaasu adar mawlidka ma aqaan adar waxaan mooda inaad qur-aanka dhamaysay wuxuu haystaa mawlidku inuu qur'aanka ka mid yahay taasna waa siday dadku ugu xayaysiiyeen iyagu markaysaga markaa aygu sawireen waxaa kaloo ku sugan waxyaalo badan oo mawduucaad oo been abuura rasuulka lagu been abuuranaayo ayaa ka buuxa rasuulka in lagu been abuurtaa waa dembi aad iyo aad weyn waxaa ku jira waxyaalo badan oo mawduucaada ah. waxaa ku jira waxyaalo badan oo khuraafaad aan jirin ayaa ka buuxa wuxuu ku leeyahay walama araada allahu tacaala ibraada xaqiiqatihi lmuxammadiyati yani xaqiiqadii ilahay u tiri marka xaqiiqadiisi muxamed loo nisbeeyey mawlidada qaar waxay qoraan nabi maxamed waxaa laga abuuray nuurkii ilaahay mawlidada qaar baa qoraa markii nuurkii ilaahay nabi maxamed laga abuuray ayaa nuurkii muxamedna makhluuqaadka kale oo dhan laga abuuray hadda ka nabi maxamed ma nuur baa laga abuuray mise waxaa laga abuuray markaa yani markaa nudfo oo asalkiisu u noqonaayo dhoobadii markaysaga aadam laga abuuray markii dambena aabbe iyo hooyo yani biyahood biyaa laga abuuray xaqiiqadu waxay tahay sida bini aadamka loo abuuray loo abuuray rasuulku muxuu yihi sal allahu alay wasalam xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur wa aljaanu min maarijin min naar wa aadamu mima wusifa lakum malaa'igta nuur baa laga abuuray jaankana waxaa laga abuuray olol dab ah aadamna ka laydii sheegaa laga abuuroo dhooba ah qaar waxay qorayaan yadaan carshi iyo kursi iyo samaawaad iyo cir iyo dhulmidnaba jirin inuu nebigu nuur ahaa oo ilaahay hortiisa ku tasbiixsan jiray waa abaatiil waxyaalaha markaa khuraafaadka kale uu qorayo waxaa ka mid a ah. inuu yidhi markii waxa weeye nebigu uu markaa calool galay wa nuudiya fi samaawaati waalardi bixamliha lianwaarihi daatiyati wasaba kulu sabin lihububi nasiimi sibaab wakusiyat ilardu bacda tuuli jadbiha min annabaati xulalan sundusiyah wainacat isimaaru waadna shajaru liljaani janaax wanadaqat bixamlihi kulu daabatin liqurayshin bifasiixi labsuni alcarabiyati wakharat ilasiratu walasnaamu cala alwujuuhi walafwaahi watabaasharat wuxuushu lmashaariqi walmaqaaribi wadawaabuha albaxriyatu wuxuu ku leeyahay markii nabigu calool galay samaawaadkaa laga dhawaaqay iyadoo la sheegaayo inuu calool galay arladana waxa la huwiyey nabaad iyo deegaan fiican iyo barwaaqaa laga dhigay midhihii baa bislaaday dhirtii baa soo dhawaaday oo isku hoota dhacday oo sidaas midhu wax goosta un u baahan yihiin oo ay sidaa u buuxsameen bay soo dhawaadeen wax waxa xoolo iyo daabado ay haystaan qurayshi haysataa af carabi faseexa oo waadixay ku hadleen waa nataqat bixamlihi iyagoo sheegaaya inuu nebigu calool galay hadday adhi tahay hadday geel tahay hadday lo tahay hadday dameero tahay hadday farda tahay dhammaan hadda mid iyo laba maa wax waxa qurayshi haysato ee afar adinba ku socda af carabi bayina oo fasiixa ayay ku hadleen iyagoo sheegaayo inuu nebigu calool galay wa nadaqat bixamlihi kullu daabatin liqurayshin bifisaaxi arsuni lcarabiyati wa kharat ilasiratu walasnaamu cala alwujuuhi walafwaahi wax alla wixii sanamo ya iyaguna waa wada daateenba caloolgalkay ku daateen waa caloolgalay wa wuxuushu lmashaariqi waalmaqaarib waxay isu bushaareeyeen xoolihii la haystee keliya maahe dugaaggii debedaha ya markaa beriga isagaa joogay iyo kuwii badda ayaa iyaguna isu bushaareeyey oo isugu bushaareeyay nebigu calool galay way wada hadleen iyaguna ilaa kalluunkii badda ilaa bahalihii dugaagii hadday libaax tahay hadday dhidar tahay hadday harimaco tahay dhammaan waxa kale ku yaallaa ka daran wuxuu ku leeyahay markii nebigu markaa aamina binti wahab ay umumaysay waxaa soo xaadiray markaa dhalashada nebiga aasiya binti musaaximo ooridii fircawn ah iyo maryamo binti cimraan oo qarniyo badan hortooda labaduba ay dhinteen ayaa dhalashadaas soo xaadiray xadara ummahu leylata mawlidihi shariifi aasiyatu wa maryamu fii niswati min alxadiirati alqudusiyati markaa iyagaa soo xaadiray ayuu sheegay wuxuu sheegayaa uu leeyahay wadahara cinda wilaadatii khawaariqu wa qaraa'ibu haybiya kullu daalika culammadu waxay dhahan wax jira maaha dhaashadiisii waxyaalo badan oo khawaariqoo caadooyinka khilaafsan baa muuqday waxay culammadu yidhaahdeen si abiiciyuu nebigu u dhashay sala allahu calayh wasalam waxyaalo khawaariqulcaadaada oo ka muuqday dhalashadiisii ama markaa uurgalkii ka muuqdayna ma jirin marka laga tago riyo ay hooyadii ku riyootay in markaysaga yani nuur ay qaaday riyadaasi waa jirtaa oo nabigu sal llahu alayh wasalam waxau yii nabigu waxau yihi sal llahu alayh wasalam ana dacwatu abi ibraahim waxaan ahay ducada aabbahaygii ibraahim ducadiisii baan ahay oo waa igu duceeyey oo rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum ducadaasuu sheegaya wa bushra akii ciisa bushaaradii walaalkay ciisena waan ahay wamubashira birasuuli yati min bacdi ismuhu axmed taasuu tilmaamaya iyadana wa ra'at ummii xiina xamalat bi annahu kharaja minha nuurun adaaca lahu qusuura shaami hooyadayna waxay aragtay buu yidhi markay aniga iqaaday inuu nuur ka soo baxay markaa aragtay nuurkaasoo ifiyey daaraha shaam ku yaalla shaam waxaa la yidhahdaa urdun iyo yani markaa falastiin iyo Eh, yani lebnaan iyo suuriya intaasaa shaam la isku gahda guryahaas moogi inuu markaysagaa ka soo baxay ayay aragto ku riyootay xadiidkaasi waa saxiix ibnu isxaaq baa siirada kusoo wariyey xaakimna waa soo wariyey waana saxiix waa saabit marka taas riyadaasi waa jirtaa culamada qaar baa yidhi wara'at waxaa looga jeedaa inay indhaheeda ku aragtay laakiin sida qawiga culamada qaarkood mareen waxay tahay waa inay riyo tahay waayo xiina xamalat bii baa nabigu yihi sala allahu alay slam markay iqaaday ayaa markaysa markaa nuurka ayay nuurka aragtay ayay nuurkaa aragtay marka waxaa looga jeedaa riyo wuxuu qorayaa kitaabka mawlidku sharafulanaami sagaalkii bilood ee caamina ay nabiga siday sala allahu alayh wasalam in bil kastaba nebi u iman jiray oo u bushaarayn jiray waana been bishii koowaad aadan baa u yimi oo u bushaareeyuu ku leeyahay awalu shahri min shuhuuri xamliha ataaha fi lmanaami aadamu وأclamha أnaha xamalat bأjل اcaalami aلshهر الثاnي ataaha fi اlmanaami idriisu وأخbarha bfkri mحamadi وqadrihi الnafiisi aلshهر الثاaliثu ataaha fi اlmanaami nuuxun وqaala laha inaki qad xamalti bsaaxibi الnصr والfutuuxi aلshهر الraabicu ataaha fi اlmanaami ibraahimu الkhaliilu وdakara laha fadla mحamadi وmaxalahu jaliila aلshهر الkhamisu ataaha fi اlmanaami ismaaciil saasuu iftaxaya bishii koowaad aadan baa u yimid kii labaad idriis tii saddexaad nuux mid waliba u bushaaraynaya tii afraad ibraahim baa u yimi u bushaareeyey tii marka waxa weye shanaad ismaaciil baa u yimi u bushaareeyey tii lixaad markaysaga muusa u yimi u bushaareeyey saasuu leeyay waana been wax xadiisa looma adlo waa cindiyaadkiisa bishii toddobaad waxa u yimi uu ku leeyahay daawuud ashahru saabicu ataaha fi lmanaami daawuud wa aclanaha bianaha xamalat بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والكرم والجود وأخبرها أن ابنها صاحب المقام المحمود الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان bishii markaa waxa weya yani sideedaad waxa u yimi ku leeyahy sulaymaan tii sagaalaad waxa u yimi ciise markii dambena yani ay umulaysayna aasiya binti musaaxim iyo maryama binti cimraan iyo jamaaco xuurayciinta ka mid ah ayaa u yimi walam yaclam biha axadu min annaas fasadad akufa shakwaaha ilaa man yaclamu siraha wa najwaha faida hiya biaasiyata imra'ati fircawna wa maryama binti ibnati cimraana wa jamacati min axuur lxisaan qad adaa min jamaalihina almakaan fadahaba canha ma tajidu min alaxzaani abaatiisha markaysa markaa ku qoran aad iyo aad bay dad baa loogu sheegaya la siiro in la akriyo maxaa ku sugan oo haddii la akrinayo ma akaadib khuraafaad dad ku la yidhi iyo ya nebigu sala allahu alayh wasalam beenta waa ka digay fadiilo beena ah in loo sameeyana uma baahna waayo fadaaishiisaa fara badan fadaail saxiixo fara badan buu leeyahay in waxyaalo beena ah fadiilo looga dhigo oo lagu koolkooliyo uma baahna xaajana uma qabo mafaasida kale ku sugan waxaa ka mid a ah in waxa weeye salliga markaa ay sameeyaan cod keliya inay isla eegtaan kayfiyada caynkaasna waxa weeye yani kayfiyo yani markaa sunna ma ama kayfiye bidca waayo yani layslama eegan jirin cod keliyaoo sare loo qaadaayo salliga nabiga sal allahu alayh wasalam wakadalika adkaarta kale oo ruux waliba dikriga ilaahay ilahay yani sidiisa u xusi jaro xataa dikriga waxyaalaha layidhaha lala jahro ma aha codka isku mid a ah in lagu qaadaayo sunnadu waxay tahay ruux waliba gaarkiisa inuu lagu qaado tanna waxa weeye daliil amraayo oo odhanayo la jahra dee mama jiro waynu garan karnaa markaysaga asalkii cabdullahi ibn mascuud iyo siduu uga digaayey in waxa weeye yani nimankii isu yimi jamaacada kooxda ahaa masjidka fadhiistay ee yidhi boqol goor allahu akbar dhaha boqol goor boqol goor subxaan allah dhaha boqol goor laa ilaha illa allahu dhaha cabdullahi mascuud aad buu ugeyn kara waana min culamaa saxaaba axad saxaabada ka mida ku khilaafayna lama hayo waa xuju wuxuu ku yidhi inakum calaa millatin ahdaa min millati muxamed aw muftatixu baabi dalaala hadda waxay leeyihiin ma aha ix ax inay xatreeyaan oo ix ax yidhaahdaan waxay leeyihiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar subxaana allah subxaana allah laakiin waxa weeye jamac bay isugu yimaadeen tirana way xadideen markaasuy albaab baadiyaa furaysaan ama diin diintii nebi maxamed ka wanaagsan baa ku sugantihin labadaa mid weeye labadaa mid weyn markaasay yidhahdeen ya abaa cabdiraxmaan ma aradnaa bihi ila alkhayr khayr waxaan ahayn ogamaanu jeedin wuxuuhi wa kam min muriidin lilkhayri la yusiiba oo badana mid khayr doonayo khayrkii aan haleelayn fara badana mid khayr doonayo khayrkii aan haleelayn markaasuu dabeedna wuxuu yidhi rasuulku wuxuu noo sheegay sala allahu alayhi wasalam intaan diinta ka murkudi doonaa inay jiri doonaan oo diinta ka baxaa sida markaysagaa leebku loo uga baxo ugaadha lagu garay uu uga baxo kale qaar uga baxay inay markaysa jiri doonaan ma garanayo badankiinu inaa kuwiitiimi camr bnu slma raawiga ka soo warinayay ah wuxuu ku leeyahay fara'aynaa caamata ulaaika alxilaqi yudaacinuuna yowma nahrawani maca alkhawaarij waxaanu aragnay badanka raggii xalqadaha joogi jiray ee kabiruu mia halliluu mia ee markaysaga waxaa sidaa samayn jiray maalintii nahrawaan goobtii khawaarijta la dhigay qoladii lunta ee khawaarijta iyo cali la dagaalamay cali bn abi taalib iyo saxaabadu la dagaalameen halkii la dhigay iyagoo safka khawaarijta ku jiro ku soo jiro aanu warmaha isgelgelinaynaanu aragnay buui maxay macnuu noqotay bidcadaas dikriga ku saabsan halkaa fadhihi mayse waddada yari waddada weyn bay kugu ridaan ya baan hoose sakiir male waxaa ku sugan mafaasidda kale ku jirta waxaa ka mid ah ikhtilaad rag iyo dumarku isku dhafmaan meelaha qaarkood meel walba kama dhacdo lakin meelaha qaar bay ka dhacdaa oo isdhex galaan iyagoo meel salliga wada qaadaya waxaa ka mid a ah in meelaha qaarkood yacni la sameeyo xadro in markaysagaa lagu khatimo raqas taasna waa mid xaaraan ah, oo aimmado dhan ay xaaraantinimeeyeen kitaabka qurtubiga iyo markaysagaa jamalka iyo futuuxaadka labaduba suuratu taca markay qisada saamiri fasirayaan waxay ku sheegayaan halkaas in xatradu afarta madhabood afarta imaam iyo a'immada kale islaamka dhammaantood laabtooda inay xaaraan ka tahay waxaa ka mid a ah in axaadiis loo wadciyo loo been abuurto xataa been abuur ay sababtay mawliidka si loo dhigo oo wadaadka la odhan jiray cabdullaahi cabdullaahi bnu yuusuf alqutubi la odhan jiray cabdullaahi qutubi wadaadka la odhan jiray ee risaalada nasrulmu'miniinka la yidhaahdo qoray waxa uu ku qoray been abuuruu nebiga ku been abuuranayo oo odhanayo nebigaa sidan mawlidka ka yidhi abubakar baa ka yidhi sidan cumar baa sidan ka yidhi cusmaan baa sidan ka yidhi cali baa sidan ka yidhi waxaa ka mid a ah waxyaalahu qoray inuu yidhi nebigu wuxuu yidhi man cadama mawlidii kaana macii fi ljanna ninka mawlidkayga weyneeyaa jannadu igu weheliyaa oo ila gala nebigaa yidhi isla safxadda waxaa ku taalla qarnigii lixaad in la soo darrisiiyey oo aanu hore u jirin haddana wuxuu ku leeyahay sadaro yar dabadeed nebigu wuxuu ka yidhi ninka mawlidkayga weyneeyaa jannaduu ila galaa risaaladaasay ku taallaa wuxuu kaloo yidhi nebigu wuxuu ka yidhi man anfaqa fii mawlidi dirhaman ninka mawlidkayga dirham ku bixiya falahu ljanna janna u sugnaatay haddana odhanay abubakar wuxuu ka yidhi mawlidka sidan cumar wuxuu ka yidhi sidan cusmaan wuxuu ka yidhi sidan cali wuxuu ka yidhi sidan risaaladda waxaa loogu soo daabacay markaisaga masar kii madbacadda usoo daabacayo isaguo khuraafiya iska haysan kari waayey markaasuu xaashiyada markaisagaa xagga kitaabka dhinaciisa wuxuu ku qoray macquul maaha nebigu inuu sida yidhaahdo marka hadduu kugu yidhaahdo waxa weeye halkan bay ku taallaa kitaabkan baa qorayaan waxaad tidhahdaa kitaabka itus maxaa ku yaalla sadaro yar ka horna waxaa ku taallaa malik mudafar ayaa qarnigii lixaad soo darisiiyey oo la yimi kii ugu horreeye la yimi isagu ahaa warka malik mudafar baa markii ugu horraysa soo darisiiyey qarnigii lixaadna suyuudi baa yidhi laakiin musalla ma aha waayo malikulmudafar waa looga horreeyey isagu taabic buu ahaaye isagu uguma horreynin arrinkana haddii la nisbaynaayo ciddii ugu horraysee la timi baa loo nisbeeyaa marka saxiixu waxay tahay in loo nisbeeyo ciddii ugu horraysa oo nimanka faatimiyiinta loo nisbeeyo alcubaydiyu waxyaalaha kale ku sugan waxaa ka mid a ah mafaasidda in khuluwi lagu sameeyo markaysaga habeenkaas ilaa ay dhacday wadaadada qaarkood inay markaysaga laylatulqadrigiiba ka fadileen habeenka mawlidka wadaadka qustalaani la yidhaahde ee kutubta markaysaga axaadiista qaarna sharxa ku leh waxa markaa uu qoray kitaabkiisa mawaahib uladaniya la yidhahdo uu ku qoray inuu yihi laylatu mawlidi nabowi way ka khayr badan tahay laylatulqadriga colamo badan baa la diday oo uu ka mid yahay maxamed ibn cabdilbaaqi azarqani uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay mulla cali alqaari oo culamo kale ka mid yihiin waayo laylatulqadriga khayriyadiida waxa weye qur-aankaa lagu sheegay axaadiistaa lagu sheegay laylatulqadri khayrun min alfi shahrin laakiin habeenka mawlidka fadligiisa aayad iyo xadiis markaysaga odhanaya intaasuu ka khayr badan yahay ma jiro oo lama keena layaabna ma aha markaysaga yani warkii hore ee ku saabsanaa been abuurka aynu sheegnay in axaadiis loo dejiyo loo been abuurtay mawliidka waayo suufiyada in badan inay nebiga ku been abuurato waxay rabto ay ugu been abuurato way dhici jirtay suyudi waa ka ku sheegay markaysaga kitaabkiisa alfiyada markuu wadaacinta ka hadlaayo wa sharuhum wadacuu muctasibiina alajra fima yaddacuun waxaa ugu shar badan nimanka wadaacinta nebiga ku been abuurtaa suufiye nebiga ku been abuuratay iyagoo shar yani inay inay ajar gurubsanayaan oo ajar niyeysanayaan sheeganaayo haddaba waxyaala markaa shubahaadaba ah markaysagaa loo cuskadaa baabkaa ku saabsan markaysagaa mawliidka waxaa ka mid a ah waxyaalaha loo daliishado dadka qaarkood ay u daliishadeen inay yidhaahdeen markaysagaa nebigu sal allahu alayh wasalam maalinta isniinta waa kii markaysagaa yidhi daaka yawmun wulidtu fiihi waa maalintii lay dhalay wa bucistu fiihi laysoo diray marka mar hadduu caynkaa yidhi waa maalintii lay dhalay ou sidaa u soomay dee waxa weeye nebiguba soom soo kuma gaar yeelin markaysagaa maalintuu dhashay oo isniin isniin ah maalintuu dhashay ee sanawiga ahaydee labiyo tobankana waxaanu uga qiyaas qaadanaynaa in iyadana markaysaga cibaado kale walow soomba yaynay ahaanay cunis wax la cuno ya iyo sadaqo la bixiyo in markaysaga waxaan yani markaa lagu gaaryeelo hadda soon iyo wax cunitaan markaysaga intay isu jiraan ya yani waxa weeye waa cagsi waa isku lid mogta ta kale maalinta xadiiskani kusoo arooray waa maalinta usbuuciga ahe isniinta yara waxay leeyihiin maalin walow isniin baya inay noqone maalinta labiyo tobnaad ee rabiicul awal baan uga qiyaas qaadanaynaa bijaamici in la dhalay maalintaasoo ku beegmi karta marka isagaa maalin kale noqon karta axad noqon karta ama sabti noqon karta dee sabtina nimiga lama dhalo jawaabta caynkaasa waxaa laga jawaabayaa yani markaa ishkaalka caynkaasa yani arrinka caynkaas la odhanaayo taasaan uga qiyaas qaadanaynaa waxaa la odhanaya waxa weeye yani sax waa qiyaas baail wuxuu baatil ku yahay waa midda koowaade dhalitaanka nabiga la dhalay habeenkaas cillo kaamiloo dhammaystiran ma ahe waa bacdulcilla juska cilladuna lama mid a hadday cilladu murakabo tahay juska cilladu lama mid aha cillo kaamila ah oo xukunkii juska cilladu ma keensan karo nebigu ma wuxuu u soomayaa in la dhaayo keliya mise wax kalaa weheliyaa xaqiiqadu waxay tahay wax kalaa weheliya daka yawma wulidtu fiihi wa fiihi waa lay dhalay waana lay soo diray weliba xadiis kalena wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam maalinta isniinta iyo maalinta khamiistaba inuu soomi jiray dabeedna markii la maxaad u soomaysaa wuxuu markay isagaa u yidhi yacni waxa weeye daani yowmaani yani e, taas waa laba maalmoodo tucradu lacmaalu fiihima cala allah camallada markaysaga rabbaa loo bandhigaa fauxibu an yucrada camalii wa ana saa'imun waxaan jeclahay in camalkayga labandhigo la bandhigo anigoo sooman idan maxaynu haynaa wuxuu nabigu markaysagaa u soomayay maalinta isniinta xadiidkaa kale wuxuu u sababeeyey bandhigga camalkiisa la bandhigaayo oo uu jecel yahay in la bandhigo camalkiisii isagoo sooman xadiidkanna wuxuu ku cileeya laba shay idan maxaynu ka qaadanaynaa saddex umuurood oo isla jira ayuu markaysaga waxaan yani ka dhalanaysaa labada xadiis markaynu ka qaadano cillo mansuusa la weeyaan waxa uu nebigu u soomay waa inuu maalintaa dhashay lana soo diray uuna haddana jecel yahay camalkiisa in la bandhigo isagoo sooman dee taasi ma ku sugan tahay haddaba maxalka loo qiyaasanayo may cilada murakabada intaa ka kooban kuma sugna oo habeenka labiyo tobnaadba camalka la bandhigaa ma hayno habeenka labiyo tobnaad ee rabiculawal baa lasoo dirayna ma hayno ruuxuu sheeganaya waa inuu keenaa xadiis saxiixa haddii kale ha aamuso waayo aamusku waxa weeye yani wuxuu u yahay jahliga iyo aqoon darada xil qarin buu u yahay qofku hadduu aamuso dee waxa weeye yani ma ka shifmayo laakiin hadduu hadlo oo yani markaa uu ku hadlo markaysagaa jahli iyo wax markaa aan daliil lahayn oo uu fashilmo dee wuu ka shifmayaa hmm. markaa qofku naftiisa inuu ku tacadiye ma ahe wax aanu garanayn waa iskaga aamusaa saas aawadeed baad markaa daliil ugu ahay oo midda kale yani xadiidku wuxuu sheegayaa soom buu sheegayaa si kale inuu nebigu camal kale u sameeyey maalintaas waa lay dhalay yani markaysa maaha iyaguna maxay leeyihiin in sadaqaad la bixiyo oo yani markaysa ijtimaac la sameeyo oo yani markaysa waxyaalo badan la qabto ya dee waxaasi meesha loo qiyaa meesha laga qiyaasanayo kuma sugna xukunkaad u gudbinayso meesha loo qiyaasanayo waa inaad ku haysaa meesha laga qiyaasanayo waxay noqonaysaa tan oo kaleetay odhan jireen ka qiyaasi lmalaaikati cala alxadaadiin laba shay oo shaqo isku lahayn in loo kala qiyaaso oo soom baan uga qiyaasanayaa in markaysagaa la yidhahdo masaakiinta hala dardiyo masaakiinta hala dardiyo hala soomo intay isu jiraan shayga labaad ee loo cuskaday waxay tahay waa caashuuro soonkeedii waxay bacdu mashaayikh u daliishadeen in ixtifaalka mawlidku markaysagaa uu mashruuc yahay nabigu sala allahu alayh wasalam markuu ogaaday maalinta markaysaga caashuurada oo tobanka bisha muxaram ah inay tahay maalintii nebi muusena ilaahay badbaadiyey fircawnna uu halaagay yuhuudina ay sidaa u soomayso shukrinaqa ilahay u shukrinaqayso waxau yihi naxnu axaqu bimuusa bi muusa minkum annagaa muuse idinka xaqnimo badan buu yidhi dabeedna markaysaa waa soomay fasaama wa amara naasa bisiyaam waxay haddaba yidhaahdeen markaysaa bacd alculamaa marba hadduu markaysaga habeenkaa xusay maalintaa uu xusay markaysaga yani la badbaadiyey nebi muuse waxaa laga qaadanayaa maalintuu dhashayna in la xusi karo ay munaasaba maalintuu dhashay iyo maalintii nebi muuse la badbaadiyey yani markaysaa faariqa waxa ka dhexeeya maxay tahay ta kale cillada ka dhaxaysa waa maxay ta kale soom weeye halkan waxa ku sugan yagu soom kuma kaaftoomayaan waayo soom ma rabaan waxay rabaan waxa weeye waa wax kale ya taas marka taana saasayna daliil ugu ahay waa ta kale waxaa ka hor imanaya tarkan tarkiga nebigu ka tegey iyo saxaabadiisuba ay ka tageene samayn waayeen waa sunna tarkiya qiyaaskana sidiisaba daruura loo isticmaalaa dani kugu khasabtay oo imaamu shaafici waa ka raxmat ullahi caleyh inama alqiyaasu lidaruura qiyaasku ka waa un baa loo sameeyaa ta kale umuurta markaysagaa tacabudiga ah oo ciladooda aan markaysagaa la garanayn qiyaas markaysagaa lama geliyo marka cilada markaysagaa yani meesha loo gudbinayaa ee markaa loo qiyaasanayaana waa inay cilladu mutacadiya taho meesha kalena ku sugan tahay oo weliba siday asalka ugu sugan tahay farcana waa inay ugu sugan tahay aa inay ziyaado kala lahayn shuruudaha culamadu markaysaa qiyaaskaba u sheegaan waxay u daliishadeen markaysa markay babaabkan ka hadlayaan nebiguba sala allahu alayh wasalam yani marka naftiisa waa ka walqalay markii lasoo diray oo markii nb nebiga loo waxyooday walqaldan buu sameeyey o iska walqalaayo waxaa la odhanayaa taasina waa baatila ma jirto yani waxa weeye ma sugna waayo imaamu nawowi wuxuu ku caddeeyey sharxulmuhadabka inuu xadiidkaasi baatil yahay wa kadalika bayhaqina saa si laeg buu ugu caddeeyey markaysaga kitaabkiisa sunanukubraa ayuu isaguna ugu caddeeyey ninka sanadka ku jira cabdullahi ibnu muxararna culamadu waa daciifiyeen waatuu cabdullahi ibnu mubaarak yidhi haddii lay dooransiin lahaa waktigii hore ma jannadaad geli mise cabdullahi ibnu muxarar baad la kulmi waxaan odhan lahaa yani markaa waa inaan la kulmaa cabdullahi ibnu muxarar dabeedna kadib aan jannada galaa markaan laakiin arkay oo aan la kulmay ninka cabdullahi ibn xarb ninka xadiidkaas soo wariyay lakaanat bacratun axabu ilaya minhu axaba ilaya minhu saalaan ka jeclaan lahaa isaga waxba oo mid ahayn buu cabdullahi mubaarak culamadii salafka ka mid a qarnigii labaad noolaa ya yani marka ayaa saa odhantay ah, markaa taana saasay tahay waxaa markaa ka mid a waxyaalahay markaa cuskadeen inay yidhaahdaan war ciidaha kaleba waa ogoshihiinoo markaysaga yani ciidda wadanka iyo waqtiga xornimada la qaatay iyo ciido badan oo kale oo markaysaga la ogol yahaa jira maxaa loo diidaya markaysa markaa in ciid laga dhigto markaysaga maalintii nebigu markaysaga u dhashay sal allahu aleyh wasalam jawaabtu waxay tahay ciidda waxaa la yidhaahdaa waa wixii daliil ku soo cadoodaa lagu kaaftoomaa waayo saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam yani qolada ansaarta waxay lahaan jirtay m laba maalmood oo ay ciyaaraan bay waagii hore lahaan jireen oo ay ciid ka dhigtaan markuu arkay nabigu yaa u ciyaaraya ayuu wuxuui labada maalmood waa maxay markaasi waxay waa laba maalmood aanu markiisa markaa ciyaarno ciidnay markaasuu nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alay qad abdalakum allahu bihima khayran minhumaa ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan buu idinku bedelay yawmu lfitri wa yawmu ladxaa maalinta fitriga iyo maalinta markiisa ciidulfitri maanta ciidul adxaa labadaas idinku bedelay waana xadiis saxiixa abu daawuud iyo nasaa iyo imaam axmed baa soo wariyey waana saxiix marka qad abdalakum allahu bihimaa khayra minhuma nebigu uma daynin labadii maalmood ay ciidda ka dhigteen oo wuxuu yihi laba kaloo ka khayr badan buu idinku bedelay ibnu taymiya wuxuu ku odhanaya iqtidaaga yani markaysaga laa yujmacu bayna almubtali walmubtali minhu kan lagu bedelay iyo kan lagu bedelay lama kulmiyo mar haddii la waa laydinku bedelay labadii hore ka tagaa macnuhu dhacaya qur-aankana badela markay soo aroortay saasaa looga jeedaa wabadalnaahum bijanatayhim janatayni dawaatay ukuli macnaha looga jeedaa waa maxay yani labadeedii beerood hore waa ka baabino laba baa lagu bedelaayo markaysa macluum markaa laga tilmaamay walbaabu tadkhulu cala almatruuq bacduna ka laga tegaayay labada gashaa waa kale ciidda yani markaa sharcigu intuu ciid ka dhigay keliya waa in ciid laga yeeshaa wixii kale haddii markaysaa ciid laga dhigto sharci ma aha saas aawadeed ciidaha kale waa tala diiday xadiiskaasina waa sheegaya daw faina likulli qawmin ciidan marka ciiduhu inay isdhex galaan maaha saas aawadeed sharcigu waxaanu ciid ka dhigin in ciid laga dhigtaa ma banaana ama ha ahaato maalin xornimo la qaatay ama ha ahaato maalinta shaqaalaha ama ha ahaato maalinta hooyooyinka ama ha ahaato maalinta beenta ama ha ahaato maalinta yani tay doontaa noqoto ama ha ahaato maalinta mawliidka ama ha ahaato maalinta micraajka yani waxa weeye maalin aan sharcigu ka dhigin ciid ciidaha sharciga laynooga dhigayna laba waa sanawi oo sanadii bay mar dhacaan waa ciid ulfitr iyo ciid uladxaa midna waxa weeye waa usbuuci oo waa jumcada iyadan axaadiis baa ku saarotay ciid ku magacaabaysa ciidda zamaaniga waa intaas ciid makaaniyaa jirto iyaduna waxa weeye marka waxay u xasilaysaa nisbada markaysa markaa cidda markaa xajka markaysaa ku sugan ayaa mutashiiqa marka idan wafti aan ciid sharcigu ka dhigin in ciid laga dhigtaa saaseen mashruuc ah waxaa ka mid a ah waxyaalahay markaa cuskadaan ama ay markaa daliishadaan inay yidhaahdaan abulahab ninkii la odhan jiray iyadoo uu nebiga beeniyey haddana maalinta isniinta cadaabka waa laga khafiifiyaa waxaa cadaabka looga khafiifinayaa nebigu markuu dhashay ayuu ku farxay dabeedna addoontiisii uu lahaa ee suwayba ayuu xoreeyey farxaddii markii ugu bushaaraysay sidaas aawadeed ba markaa looga khafiifiya bukhaarigayna ku taallaa warka ay sheegeen bukhaarigay ku taallaa waxay ku moodsiinayaan inuu markaysaga xadiis ay tahay bay ku moodsiinayaan maseaha waa atar yani curwa curwat bnu zubayr uu ka soo aroorinaayo curwat bnu zubayrna waa taabici marka taabicigaasaa odhanaya yani markaa ehelkiisa qaarkood baa riyo lagu tusay abulahab markuu dhintay dabadeed qaraabadiisii qaar baa lagu tusay riyo dabeedna markaasaa yidhahdee iska warrano markaasuu yidhi yani waxaan ku sugan maxaad ku sugantao bisharci xiiba xaaladtii ugu xumayd baan ku sugnay dabadiinna markaysagaa wax khayro lama kulmin mooyaane in markaysagaa yani layga waraabiyo fii haadihi yani fii haadihi in layga waraabiyo biica taaqatii suwayda taasaa layga waraabiya ishaarada waxay ku dhacaysaa suulkiiyo farta dhexdeeda ayaa layga waraabiyaa halkaa yar i ayaa layga waraabiyaa yani eh, xorayntan xoreeyo suwayba daraaddeed marka aharkani waa mursal oo cidduu ka maqlay curwat ibnu zubayr ma sheegin sidaas aawoodee xaafid ibnu xajar kitaabu nikaax markuu ka hadlaayo ayuu markaysaa aharku ku imanaya xaafid ibnu xajarna waa ka hadlaya ishkaal baa ku sugan buu odhanaya dabeedna wuxuu odhanaya waxaa ka hor imanaayo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaaan mansuura baa ilahay yidhi wixii camala gaala samaysay waxaa laga yeelaya boord la firdhiyaa laga yeelaya marka sidaas aawadeed taasaa ka war imanaysa marka aharkani waa mursal oo cidduu ka maqlay curwat bnu zubayr ma sheegin yani markaa taasi waa sidaas waata kale cidda markaysaga yani uu haddayba mawsuul noqoto oo markaysaga mawsuulnimo la helo waa fardi waa arrin qadariy haddayba dhici lahaydna waxay ixtimaali kartaa cidda uu ka maqlay inay tahay cidaan markaa muslim ahayn waa ta kale ee waana riyo riyada xuja kuma jirto marka arrinka ku saabsan waa layga khafiifiyaana riwaayada kuma sugna ee halkaasaa in yar layga waraabiya mana sugna riyana xukun sharciya lagama qaato aayaadkii qur-aankuna waa ka hor imanaya waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu aba'an mansuura waa ta kale e faraxa uu ku farxay haddiiba laga soo qaado inay jirto in walaalkii inan u dhashay faraxaasi farax dabiiciyuu ahaa farax tacabudiya ma aha oo markaysagaa sawaab iyo ajar lagu helaayo waayo cibaado ma maahan ee mid dabiiciyuu iska ahaa waxaanu ku buriyey haddiiba markaa yani ay cibaado xataa noqon lahaa yani cadaawaddu nebiga la colloobay iyo markaysa markaa yani yani cadaawadii darreed oo aad iyo aad nebiga ula colloobay markaa sidaas aawadeed baan taanac ku jiro ayay u jiri arrinka ku saabsan isniintaa laga khafiifiya riwaayada uma sheegin suhayli baa soo naqliyey isaguna wax sanada uma sheegin saas aawadeed wadaadada markaysa markaa yani arrinkaa cuskanaya wax aan markaysaga yani sugnay oo aan sanad lahayn bay iska cuskanayaan oo nin daad qaaday xunba cuskay waxay kala cuskadeen oo ay yidhaahdeen bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxu fadliga ilahi iyo naxariistiisaa ku farxaan waata kale ilahay wuxu uhi man yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa lquluub shacaairta ilaahay kii weyneeyaa taqwada qalbiyaday ka mid tahay weyneynta la weyneynaya jawaabtu waxay tahay aayadahan yani fasiraadda sida loo fasiraayo waa inay tahay si lagala kulmay salafkii oo sabiilulmu'miniinki iyo sidii markaysagaa dadkii hore u fahmeen ee ugu dhaqmeen ee ugu camal faleen waa in markaysagaa loogu dhaqmaa oo loogu camal falaa ma ka fahmeen saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii in mawlid markaysagaa la sameeyo ama habeenka laylat yani marka habeenka labiyo tobnaad ixtifaal yani markaa in la sameeyo iyo ijtimaac iyo sadaqooyin iyo cibaadooyin in lagu gaar maya taa kamay fahmin fadliga ilahay iyo naxariistiisa lagu farxayona qur-aanka iyo islaamnimada iyo bicsada nabiga la soo saarayo ashyaadaasaa lagu fasiray laakiin barashada logama jeedo nabiga markaysaga waxaan soo saarista la soo saaray yani ilahay waa ku manno sheegtay fadiilana ku jirta laakiin dhalashada lama xusin dhalashada lama xusin ilahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin hadda waxaba dhalashadii lama sheegin kumaanu soo dirin baa li xaalaad raxmad u tahay mooyaane xaalka irsaalkuna ma dhicin dhalashada kuma dhicine wuxuu ku dhacay dhalashada afartan sano dabadeed buu dhacay wuxuu kaloo ilaahay yidhi kaana annaasu ummatan waaxidatan fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriina markaa bacsiga iyo soo saarista ayaa markaysaa raxmad ugu jirtaa laqad manna allahu cala almu'miniina goorma id welida miya id bacaa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma marka bacsiga la saaray nebiga ee loo waxyooday taasaa markaysagaa lagu manna sheeganaya allah ku manna sheegay tan raxmadiina waa taas wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin marka wax daliil uguma jiro yani markaa eh, qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxu waman yucadim shacaa'ir allahi shacaairta ilahay weynaynta la weynaya sunada nebigoo la raaco weeye sunadii nebiguna sunna tarkiya hadda waxay tahay inaan camalkaa lala samayn ayay sunada tarki u tahay oo imaam shaafici muxuu yidhi calaynaa an nataxara sunana rasuulilaahi sal lahu alayh wasalam tarkan aw ficlan oo wuxuu nebigu cibaad ahaan u sameeyey waa in cibaado loo sameeyaa wixii cibaado ee ka tegeyna waa in laga tagaa oo markaysa markaa aan la samayn haddaba qaar baa odhanaya bidca xasana baa jirta bidca xasana abaa jirto mawlidka waxaan ku xambaarnay in bidca xasana tahay taa waxaa laga jawaabayaa kulliyadii nabigu sheegay kullu bidca dalaala kulliyadaasaa la haystaa macnana waxay dhacaysaa kullu bidca fi diin fahiya dalaala bidc kastoo diinta lagu sameeya waa baadi adduunyadii maxaa lagaga saaray waxaa laga saaray waxaa lagaga saaray antum aclamu biumuuri dunyaakum umuurtii adduunya ma soo geliyo umuurtii adduunya ma soo geliyo haddaba maxaa soobta saxaabada qaarkood ay yidhahdeen nicmatu bidcatu haadihi sida markaysa marka cumar bnu khataab oo kale jawaabta waxaa laga jawaabayaa bidcada markaa uu sheegaya maaha bidca sharciya waa bidca luqawiya sida markaysa markaa culamadu caddeeyeen bidca lugawiya ayaa markaysagaa loo jeedaa laakiin bidca sharciya lagama tilmaamayo ibnu rajab baana ka mida ah culamada caddaysay iyo culamo kaloo badan ba waa caddeeyeen oo markaysa macnaha waa sheegeen jaamic lculum walxikam ayuu marka arrinkaa kusheege ama maa waqaca fi kalaami bacdi salaf min istixsaani bacdi lbidac fainama dalika fi lbidaci lugawiyati la sharciya bidca lugawiya ku saabsantahay bidca sharciga kuma saabsana taraawiixduna bidca sharciya maaho shareecada islaamka markaysa bidca maaha salaada mar idaa qiyaamu leylka ramadaan lala yimaado nebigaa dooriyey oo dadka ku taxdiidiyo oo ku tirtirsiyey in jamac lagu sameeyana nebigaa ku tujiyey oo markaysa markaa saxaabadu ku daba tukatay marka labada midnaba bidca ma aha inuu daa'imi waayeyna waxa keensaday cilaa keensatay cillada keensatayna waxay tahay waa inuu ka baqay inuu ummadda lagu faral yeelo cilladiina waa suushay ciladii markii suushay xukunkii markaysaa wuxuu noqonayaa in markaysa markaa xukunkii hore markaysaa lala yimaado uu nebigu sameeyo ah in ijtimaac lagu sameeyo markaysa markaa salaadii yani markaa qiyaamu ramadaan ila maanicii u diiday nebiga meesha waa ka baxaya waa midda kale nabigu sal llahu alay wasalam qowl ahaan wuxuu u tilmaamo u sheegay yani man sallaa maca alimaami ninka markaysagaa imaam la tukada markaysa markaa salaada ceshay oo yani markaysaga yani waqaama macahu yani markaa rakaca yani xataa yansarifa ilaa intuu markaysaga ka gadoomaayo kaana lahu qiyaamu leyla qiyaamu leyl baa usugnaanaa aw kamaa qaala sal llahu alay wasalam marka taasna waa kutusinaysaa marka waxa weeye taasna waa saas waxyaalaha kale ay cuskanayaan masaalix lmursala la yidhahda waqtiga kama gaadno waxaan daliil u ahayn wey waxaa ka mid a ah kitaabat musxaf qur-aankii in la ururiyey qur-aanka in la qoraa markaysaa waxaa bidcana waayo dee nabiga markaysa markaa yani waktigiisiba waa la qon jiray laakiin in kitaab lagu kulmiyo waktigii nabiga waxaa diiday qur-aankiibaa soo degayayo dee markaysaga weli ma dhammaystirmin macnaha diiday in kitaab lagu kulmiyaa saasay ahay marka qabiilu masaalix almursala ayay markaysaga ku saabsanay laakiin kuwa dariishanaya yani markaysaga in badan de masaalix lmursala iyo bidaca wax udhexeeya ma kala garanaya marka taana waxa way saas weeye waxyaalo badan baa masaalix ulmursala markaysaa culamadu yidhahdeen ashyaada ay deliishanayaan hadday tahay dawaawiinta uu cudur sameeyey iyo hadday tahay waxa weeye markaysa markaa jamcu qur'aanka yani hadday tahay kitaabat laxaadiida waagii dambe la qoray iyo yani markaysa ashyaada noocaas waa min qabiil masaalix ulmursala min qabiil bidac noqon mayso yani min qabiil bidac yani ma noqonayso marka taana sidaas yani markaa weeye khulaasadu waxay tahay iyo gebagabadu yani baabkaas yani sidaasu markaysa markaa yani sharcigiisu aanay wax sharciga markaysaga aanu u ahayn uuna markaysaga u yahay arrin bidca ah oo shareecada marka iyo sunnadii nebiga sala allahu alay wasalam khilaafsan weliba waktiga markaysaga ayaa inagu cidhiidhi ahaa waxyaalo badan oo kale oo sheegis isaga baahan baa markaysaa markaa ku jiray abaadiisha ku guda jirta ee markaysaa ku suganna aad iyo aad bay u fara badan tahay oo waxaynu ka sheegnay aad bay u yar tahay aad iyo aad bay u yar tahay marka waxa ku jiray yani markaysagaa la eego laakiin qadarkaasi hadda keli ka wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka